bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab hijraة الmslim qofka muslimka ah hijradiisa caddaynteedii buu u baab yahay hijradanna waxaa laga wadaa in isaga laga hijroodo oo aan la salaamin leanna hijradu salaanta waa ku go-daa oo haddii labada qof ay isa salaamayaan ma hijro ma jirto haddii laakiin salaantu ay go-do ayaa hijro ay xasilaysaa hijrada uu ka hadlayana maahan alintiqaalu min baladi alkufri ilaa baladi alislaam middaan ee waxay tahay qofka muslimka salaantiisa inuu ka hijroodo uu ka tago oo uunan salaamin iyadoo marka hijradaasi labay u qeybsantaa mid marka diini ah iyo mid aan diini ahayn oo dunyawi ah midda marka axaadiistu ay aada u tilmaantay waa hijrada dunyawiga ah qofka lixuduudi nafsihi qofka inuu uga tago salaanta uga deysto hijrada iyada diiniga ah waa jirtay ahlu cilmiga agtoodana waa mutaqarir ayay ka tahay haddii dawaabideeda la helo oo wax saxan ay noqoto haddii laakiin dawaabid aynan lahayn ama aan loo yeelin markaasi waxay noqonaysaa waxaan markaas macno lahayn ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadahanaa ismaaciil wa huwa bnu abi uways almadaniyu qaala xadaanii maliku can ibni shihaabi can anas bni maliki ana rasuula اllahi sal ly slama qaal laa tabaaqaduu nebigu wuxuu yihi ha isu carooninina walaa taxaasaduu haisu daba hays xasdinina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina wakunuu ahaada cibaad allahi yaa cibaad allah ilaahay addoomihiisaw ikhwaanan walaalo ahaada walaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal ahaa an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo ka tago fowqa halaati layaalin saddex habeen ka badan xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka asbaabta hijrada keenaysa ayuu manciyey reebayna waxaa ka mid a buqdi in laysnaco laa tabaaqadu haysnicinina ayb markii dadku isnacaan waaa markaasay imaanaya hijrada markaa nebiga sal ll ly slam wasaa-ishaas oo dhan buu reebay buqdigaasna marka mararka qaar isagoo iska dunyawi ah baa laga yaabaa in magac diineed loo yeelo oo qofku uu ku qaldamo waxaana aada uga hadlay alxaafid ibnu rajab kitaabkiisa jaamicu lculuumi walxikam xadiidkan laa tabaaqaduu markuu sharxayo marar badan wuxuu tilmaamay shaydaanku inuu leeyahay qofka isagoo tacasub iyo wax noocaas oo kale ay tahay inuu uga dhigaayo diin inuu ku socdo waxa uu ku socdana ay tacasub tahay hadday ahlu cilmigu iskhilaafaanna khilaafku hadduu khilaaf diiniya muctabara yahayna waa fiirinayaa haddii uunan wixii markaa xaqa u dhow buu kaqaa ka raacayaa haddii uu ka arko inay tahay khilaaf ku salaysan uu naf iyo wax lamidana ma dhexgelayo ayb shiikhiisana kuma gelin karo nacayb qof muslima oo aan wax daliila loo haysanin macaanidaas dhan buu tilmaaman ayb qof adiga shiikh ku ah kuma gelin kartid qof muslima oo sabab aada u nacdana ounan jirin ma lagu raalli gelin karo ayb walaa taxaasaduu haysxasdinina xasadkuna waa tamani zawaali nicma nicmati lmaxsuud qofka la xasdaya nicmada inay ka zuusho in la jeclaysto ee qofku hadduu sidaas ku fakero hijraaba waa imaanaysaa walaa tadaabaruu haysu dhabar jeedinina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa ikhwaanan walaalo noqda walaa yaxilu limuslimin uma xalaalaha an yahjura akhaahu inuu walaalkii ka tago fawqa halaati layaalin saddex ka badan hadday diin tahay oo ay sax tahay saddex maalmood ka badan waa bannaan tahay qisadii kacbu bnu malik baana asal u ah ayb oo konton habeen baa laga aamusnaay oo nebigu amray sala allahu calayhi wasalam marka midaasoo kale iyadu mid dunyawi ah ma aan diini wa ayib laakiin dadku mid dunyawi ah bay diini ka dhigayaan waa in marka la kala saaraa dunyawiga iyo diinigu in cilmi qofku u leeyahaa fiican qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثnي الlayث wahuwa الlayث bnu sacd alfahmiyu qala xadaثnii yunus wahuwa bnu يزيد alayliyu عan bni شihaabi bn شihaab الزhri عan cطاء bni يزيد الlayثiy ثuma الجandacي أna aba أyuba صaaxiba rasuuli الlahi sal اه ly slm أخbarahu abu ayub magaciisay ahaay adig waa haysa adna waa haysa yaa kala ahay yaa haayo bisan su-aale yaa haayo jawaabteeda anaa haayo wa sheegid ma aha yaa kala ahay ay saddex waay afar ninkaana waa haayo ayuu leeyahay haye adna ma haysa haye khaalid khaalid wahab aye aye khaalid bnu zayd ayhi ninkii nabiga gurigiisa uu kusoo degay buu ahaa soo maha ayb ana abaa ayub saaxiba rasuuli اllahi sal l slam ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yaxilu liaxadin qof uma xalaal ahaa an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo fowqa halaati layaalin saddex habeen ka badan yaltaqiyaani waa kulmayaan fayasudu haadaa midkan waa jeesanayaa wayasudu haadaa kanna waa jeedinayaa ay wajhahu ayuu jeedinayaa can saaxibihi buu ka jeedinaa ayb sada yasudu ayb wa khayruhumaa labadooda ka khayrka badanna aladi yabda-u bisalaam waa midka salaamta bilaabayo marka laa yaxiluda waxaa laga qaadanaa mafhuumkeedu waa xaaraan waay laa yaxillu xalaal maahan haddii la yidhaha waa xaaraan ayb saddex maalinna in la ogol yahayna waa laga qaadana mafhuum kale waa isagana haddii saddex ka badan waa xaaraan la yidhi xalaal ma aha saddex wixii ka yar waa bannaan tahay maxaa loo banneeyey marka waxaa loo banneeyey qofka bani aadamka de adduunyadiisa iyo nafsadiisa iyo waa u xanaaqa dabci ku abuuran waay saddexdaas maalin marka ha iska haysto wixii laakiin saddexdaa ka dambeeyo ma loogu ma laga dhaafin ayib saddexdaanna waxaa loo yeelay bal ha ciil baxo intaan la gaarinna marka inuu kasoo noqdo marka haddii laakiin la dhaafo saani noqona yaltaqiyaani waa kulmayaan fayasuddu haadaa kan waa jeedinayaa wajhahu buu jeedinayaa can saaxibihi ayuu ka jeedinaya ayb wayasudu hada waqayruhuma aladii yabda-u bisalaam salaan marka hadday bilaabato hijradii waa dhammaatay marka xadiidka taasna waa laga qaadanaa wouna baabuuna u keeni doonaa qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun wahuwa wuhayb bnu khalid albasriyu qala xadaanaa suhaylu can abiihi can abi hurayra can اnabiy sal l slam qaal laa tabaaqaduu walaa tanaafasuu ha tartaminina dad adduunyo ku tartantaan waa isnacaysaan marka ayb waxaan hadda ganacsatada haysta wa u badanba wax unbaa lagu tartamayaa markaasa waay waxaa ka dhalanaya xaasidnimo iyo wax kale mararka qaarna in laysdilaaba ka dhalanayso qofkan suuqu soo galaa lagu leeyahay meel baan arkay marka tukaanka qofka markuu nin kale meesha agteeda tukaan ka furto waa isdilayaan soomaalidii markaasay leeyihiin eh, war maxaa dhacayo labadan qof isku galeen tukaano igu ag qabtay uu leeyahay waddankan hadda south africa la leeyahay soomaalida lagu laayo iyagaa isku dila sida qaalibkaaba laba qofoo soomaaliya istaqaana laga yaabaa inay isdilaan leanna tukaano igu qabtay walaa tanaafasuuda soomaaliya tanaafuskii marka marka dambe dil bau keenay qaala wakunuu waarka qofkan waa iska horwareejinaa buu leeyahay horwareejinta maxaa ka dambeynaya marka qabri iyo aakhiro xumaatay iyo dhibaato fara badan allah musaa wakunuu ahaada cibaad allahi yaa cibaad allahi ikhwaanan walaala ahaada ah waa soo marnay xadiidkan ayb min dariiqi ismaaciil can malik can ibni shihaab can anas isago ah. hadda abi hureyra qala xadaanaa yaxya bnu sulayman wahuwa aljucfiyu abu saciid alkuufiyu saduuqun yukhdi qala xadaanii bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahb almisriy qala ahbaranii camrun wahuwa camru bnu اlxaariث can yaziida bni abi xabiib wahuwa almisriyu abu raja hiqat faqiih wakaana yursil rawaa lahu asxaabu lkutub sita can sinaan bni sacdin wayuqaalu sacd bnu sinaanna waa la yihaha ayb saduuq lahu afraad rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wالtirmidiyu wbnu maajah can yazi ayb can anasi ana rasuula اllahi sal ly slama qaal maa tawaada hnaani labo isma jeclaato fi llaahi caza wajala ilaahay dartiis ow fi lislaami ama islaamka dartii iskuma jeclaadaan fa yufariqu waxaa kala geynayo beynahumaa iyaga dhexdooda hadday kala tagaan yani waxaa kala geynayo awalu denbin dembi kan ugu horeeyo yuxdithuhu axaduhumaa midkood ou la imaanayo xadiidkan marka imaam axmed waa wariyey min dariiqi bni lahiica can khaalid bni abi cimraan can naaficin can ibni cumar marka ninkan oo sacd bnu sinaanu bnu sacdin waxaan dhahnay saduuqun lahu afraad afraaddiisa hadda dhib ma leh leanna xadiidka waaba la waaba shaahiduu leeyahay min xadiidi bni cumar ibnu laayaca inkastoo dacfi ku jiro haddana laakiin shaahid waa gala ayb marka xadiidku waa xasan ayb almunaawi fi fayd اlqadiir xadiidkan isagoo sharxaya wuxuu yidhi fayakunu الtafriiqu cuquubaة lidalika الdenbi xadiidka macnaha laga wado waxay tahay kala geynta iyo kala tagaas wuxuu ka dhalanayaa waa cuquubo ka dhalatay dembigaas marka fayufariqu baynahumaa awalu denbin yuxdiثuhu axaduhumaa say isu jecel yihiin dembi baa imaanayo midaa dembi samaynayo dembigii wuxuu keenayaa shu'mi iyo baas baaskiisana waxaa ka mida kalgacaylka inuu meesha ku baaba-o marka haddii laba qof kala tegood ou dembi sabab u noqday ummad kala tegeed maxaa sabab u noqon karo zunuubha sabab u ah laa shaka dadka laakiin hadday maskaxdooda un ka guuxayso idinku waa toosantihiin kuwaana qaldan keliya yani waa dhibaato ma yani ummaddii baa dembaabayso si jamaaciya markay dembigaas la timaadana wuxuu keenayaa kala tag iyo isnacayb markaa soomaalida maxay isku nacday maxay isku nacday dembi waaye wax kale maaha ilaa meel aan kala tagu cuquubo waayo cuquubadana dembi buu ka dhashaa wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum xadiidku waxaa kaloo laga qaadanaa furqada iyo kala tagu inay cadaab tahay leanna cuquubow ayuu cabiray ma la dhihi karo marka dadku inay kala tagaan khayra ku jiro iyo wanaag ayb faydulqadiirka marka munaawi macnahaas uu sheegay xadiidka imaam axmed iyo baa werinayaan lafdi kan un u dhow ayb maa tawaadathnaani fi llahi caza wajalla eh, sidaas oo kale uu wariyey ilaa fayufariqu bayna eh, fayufariqu baynahumaa ilaa bidenbin saas oo kale u ahaa abushaykh alasbahani isagana fi kitaabi الtawbiqi wالtanbih ayuu xadiidkan ku wariyey min طariiqi bni lahiica marka in allana loo towbad keeno towbadiina waxaa ka mida marka xuquuqdii allana in lagu gabood falayna in ilaahay looga towbad keeno xuquuqda dadkana inay iska cafis dalbaan niyo khaalisana ay markaas towbadoodu noqoto oo aynan wax kala eh, oo aynan iyagu markaasi karaahiye iyo nacayb un aynan isu qabin qala xadaanaa abu macmar qala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid atanuuri alcambariyu can yaziida waa yaziid arishk yaziid arishk wاrishku huwa alqasaamu fi lugati ahli اlbasra qaala qaalat mucaadatu waxay tihi samictu hishaama bna caamirin اlansaariya ayaan maqlay bay tihi ibna cami anas bni malik anas bni malik in adeerkiis waaye wa kaana qutila abuuhu aabihii waxaa lagu dilay yowma uxud maalintii uxud ayb anahu samica rasuula اlahi sal l slama ayuu maqlay qaala laa yaxilu limuslimin muslim uma xalaalaha an yusaarima musliman muslim in uu gooyo saarama ficil oo laba ka imaanaya waayo dabcan inay isgooyaan unbaa laga wadaa ama midkood inuu gooyo kan kale mararka qaar baa marka faacala inta la cabiro macnaha un ay tahay sida min baabi caaqabtu lisa caaqabtu lisa tuuggan la ciqaabtamay maaha anaa ciqaabay way hadda marka labada macnaba waa iska suuragal muslim uma xalaal aha an yusaarima musliman muslim inuu gooyo fawqa halaatin fainahumaa iyaga marka hadday isgooyaan naakibaani can ilxaqi kuwa xaqa ka leexsan way xaq ma hayaane xaqa waa ka leexsan yihiin maa maadaamaa intay daa'im ku yihiin calaa siraamihimaa gooyntoodaas wa ina awalahumaa labadooda kan hore oo mid ka horeeyo shay-an xagga noqoshada ku horeeyo yakuunu wuxuu noqonayaa noqoshada yakuunu wuxuu ahaanayaa sabquhu la hormaridiisa bilfay-i noqodka oo la hormaray kafaaratan canhu kafaaro ayay xaggiisa u noqonaya marka waina awalahumaa labadooda kan hore fay-anta marka waa tamyiiz maxay ku horeeyaan xagga noqoshada yakuunuda isimkeedana sabquhu bilfayi i kafaaratantiina waa khabarkii wain maataa hadday dhintaan calaa siraamihimaa goyntoodaas lam yadkulaa aljannata ma gelayaan jannada jamiican iyagoo wada jira abadan weligood ayib yani iyagoo sidaasa ma gelayaan wy maxaa yeelay meeshii ahayd siraadka marka lasoo gudbo kabacdi qandarada ayaa lagu xabisayaa qandaradaas baa marka muddo lagu haynayaa ilaa laysu qisaaso oo wixii ay kala hayeen waxay kala tabanayeen iyo la bixiyo jannada markay gelayaan marka iyagoo isjecelay gelayaan bidaliili qowlihi tacaala wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin ikhwaana calaa sururin mutaqaabiliin wain sallama calayhi hadduu salaamo midkood fa abaa uu diido an yaqbala inuu aqbalo tasliimahu salaamtiisa iyo salaamidiisa iyo wa salaamahu iyo salaamtiisa radda calayhi lmalaku malagaa ka radiyo kaas waradda cala alaaakhari shaydaanu ka kalena shaydaan baa ka radiyo yani shaydaan baa dabagelayo o ku shaqaysanayo xadiidka abu yacla baa wariyey fi lmafaarid ibnu xibbaanna waa wariyey fii saxiixihi ayb min dariiqi abi yacla buu weliba ibnu xibbaan ka soo saaray lianna abu yacla almawsili wuxuu sheekh u yahay ibnu xibbaan ayb wuxuuna baab uga dhigay dikru nafyi dukuuli اljannati caman maata wa huwa muhaajiru liakhiihi dabaraanina fi lmucjam اlkabiir ayuu kusoo saaray imaam axmedna fi lmusnad qala xadaثna mxamed bnu salaam huwa lbikandiyu qala xadaثna cabdaة can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam inii la acrifu waan garanayaa gadabaki caradaada wa ridaaki iyo raalli ahanshaha qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi wa kayfa tacrifu dalika yaa rasuula allah sideed ku garanay arrintaa rasuul allow qaala wuxuu yidhi inaki adiga idaa kunti raadiyatan haddaad raalli tahay qulti waxaad dhahaysaa balaa warabbi muxamedin baan ku dhaartay wa idaa kunti haddaad tahay saakidatan mid caraysanna qulti waxaad leedahay laa maya warabbi ibraahiiman ku dhaartay qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi ajal saas waa dhahahaa lastu uhaajiru ma ka tegaaya aniga in las magacaaga un baan ka tegayaa maahane laakiin kaa hijroon maayay tiri xadiidkan marka dabcan meeshan wuxuu keenay awalan haweenka khayrada iyo masayrku asalay ku ta ay ku yihiin way iska masayraysaa marka hadday masayrtay iyadiioo rasuulkii xaas u ah masayr baa qaba ayaa qabanayo waa xanaaqaysaa xanaaqaas loo qaban maayo marka nacaybna uma qabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam leanna qof haddii uu nebiga naco waaba ku gaaloobaa soo maha waa loo cudur daaray marka tan oo kale ayb magaca iyo rabbi moxamed ay kaayay ka tegaysahay rabbi ibraahim bay leedahay xoogaa magaciisaasaynan soo qaadaynin intaasu waay ayb xadiidkan bukhaari baa wariyey baabu maa yajuuzu min alhijraani liman casaa kitaabu ladab min saxiixihi hajri marka iska banaanuu ka dhigay ayb waxaana laga qaadanaa marka hijriga magaca iyo kale dhib ma laha ayb ama ufurfurnaantii hore horeo kale qofkii ma laga helayo laakiin salaantii kama tegin waa salaama laakiin uma furfurna waa salaama magaciisa ma qaadqaadayo markaasoo kale qofkani nin hajri sameeyo salaantii goostay oo kale la mid ma aha ayib meeshaasaa marka waxyaabahaasaa laga qaadana qaala baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan man hajara akhaahu walaalkii qofkii ka tago sanatan sanad qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yaziid wahuwa almuqri qaala xadahanaa xaywatu wahuwa bnu shurayx qaala xadaanii abu cuhmaan alwaliid bnu abi marka xaywatu bnu shurayx waa laba midkan hadda waa shuyuuq shuyuukh midka kalena waa shaykh اlbukhaariba qala xadaثanii abu cuثmaan alwaliid bnu abi اlwaliid almadaniyu ninkani waa layin اlxadiiث rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim wاlarbaca isaga marka waa layin اlxadiid hadduu layin اlxadiid yahay muslim muxuu uga warinaya muslim kitaabkiisa waaba saxiix waa dhici kartaa inuu intiqaa sameynayo hadduu xujaysto haye maxaa kale maqruun isagoo mutaabaca ahaan uga wari karaa sax ayb ana cimrana bna abi anas xadatahu cimraan bnu abi anas alqurashiyu alcaamiriyu hiqat can abi khiraashin الsulamiy abu khiraash alslamiyu ayaa la yihaha ninkan waa aslami ayb xadrad ibnu abi xadrad ayaa la yidhaha alaslamiyu صaxaabiyu lahu xadiid bukhaari fi ladab اlmufrad iyo abu dawuud ayaa ka wariyan anahu samica rasuula lahi sal l slam yaquul man hajara akhaahu walaalkii qofkii ka tago ka hijroodo sanatan sanad fahuwa ka safki damihi dhiiggiisa daadintiisa oo kala w so dhiiggiisa daadiyey oo kala w abu dawuud kitaabu ladab buu kusoo saaray xadiidkan tarjamadii xadiidkana mudaabaqadoodu waa daahir qala xadaثna bnu abi maryam qala akbaranaa yaxya bnu ayub qala xadaثani اlwaliid bnu abi اlwaliid almadaniy ana cimrana bna abi anas xadatahu ana rajula min aslama min asxaabi الnabiy sal ll ly slam xadatahu marka saxaabiga haddii la ibhaamiye dhib ma leh can الnabiy sal ll slama qaal hijraة اlmuslimi sanatan ka damihi muslimka ka hijrooshadiisa sanad laga hijroodaa ka damihi dhiiggiisoo kale qaala wafi lmajlisi waxaa fadhiyay majliska moxamed bnu lmunkadir wacabdullaahi bnu abi cataab faqaala qad samicnaa hada canhu waan ka maqalnay saxaabigaas xadiidkan baabu baabu lmuhtajirayni labada kala tagtay collowday qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanii maliku can ibni shihaab can caطaaءi bni yaziid allayhiy can abi ayub alanصariy ana rasuula اlahi sal l slama qaal laa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu fawqa halaaثati ayaam yaltaqiyaani fayucridu hada wayucridu hada wakhayruhma aladi yabdأ bsalaam waa soo marnay xadiidkan qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa cabdulwaariث can yaziida yaziid arishk waana soo maray ayb can طariiqi abi macmar can cabdilwaariث oo haddana waa can طariiqi musadad can mucaadata anaha samicat hishaama bna caamirin yaqulu samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul laa yaxilu limuslimi an yusaarima muslima fowqa halaaثi layaal fainahumaa ma saara ma fowqa halaaثi layaali fainahumaa naakibaani can اlxaqi xaqa ayay ka iilan yihiin maadaamaa calىa siraamihimaa waina awalahumaa fay-an yakunu kafaaraة lahu sabquhu biاlfay wainhumaa maataa calىa siraamihimaa lam yadkulaa aljannata jamiica iyagoo sidaasa jannada ma gelayaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ashaxnaa-u uurgunudka yacni cuqdada dadku inay cuqdo isu qaadaan qalbiga isugu hayaan qala xadaثna mحamed بnu slاm whuwa اlbikandiyu qala xadaثna cabdaة qala xadaثna mحamed بnu cmri wahuwa bnu calqmة mحamed بnu cmr bn calqmة qala xadaثna abu slmةa عn abi hurayrata qala qala rasuulu الlahi sl ly slm laa tbaغduu wla تxaasaduu wkunuu cibaad اllahi ikhwaana waa soo marnay laa taxaasaduuda qaala xadaanaa muxamedu waa bukhaari waxaa dhahayana waa raawigiisa moxamedku waa bukhaari qaala xadaanaa cumaru bnu xafsin qaala xadaanaa abi waa xafs bnu ghiyaah qala xadaanaa alacmash qala xadaanaa abu salix can abi hurayrata can الnabiy sal ll slama qaal tajidu min shari الnaasi waxaad helaysaa dadka kan ugu sharta badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cinda allahi alla agtiisa dhalwajhayni laba wajiilaha ayaad helaysaa inuu yahay ayb aladii yaatii haa kan kuwan u imaanayo biwajhin weji ugu imaanayo wa kuwanna biwajhin ugu imaanayo marka dabcan xadiidkan de wuxuu ugu soo daray dulwajhaynku dadka calaaqadoodu fasaadina cuqad iyo waxbuu kala gelinaa dadkiina waa marka aladi yanshuru اlfasaada bayna الnaas fasaadkana waxaa ka mid a shaxnaa iyo dadka inuu geliyo qala xadaanaa cabdullahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu اljucfiyu qala xadaanaa cabdالrazaq qala akhbaranaa macmaru can hamaami can abi hurayrata qaal sanadkan maxaa ka arkaysaa raggiina muslim ka dhigto saxiifatu hamaam waay muslim see u wariyaa marka weli ma soo marteen haye kadib muxuu dhahaa marka toos muu xadiidka u galaana haye wadakara axaadiida kadib marka minhaa kaasuu keenaa marka hay ale ayb saxiifadaas hamaam waay marka midkan qaala qaala can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slam iyaakum wadanna waxaan idinkaga digayaa malada iyaakum marka taxdiir waay ayaa ku jiro marka badanaa khitaab ayuu ku imaadaa iyaakum iyaaka iyuu ku imaadaa iyo isagoo qeybo ah marka haddana wax lagu digaayo iyaahu iyo la dhahayana waa iska yar tahay nacam waxaa aada uga sii yar iyaaya haddana in la dhaho nacam xadiidka laak waa ku timid fii bacdi alaxaadiid nacam ibnu maaliga shawaahidu tawdiixa iyo ku sheegaa ayb iyaakum wdanna faina danna akdabu اlxadiidi weeyaan malada war midda ugu been badan daniga la sheegayana waxay tahay qofka inaad wax iska aaminto adiga ood yacni tiraahdid maalan qofkani waxaanu iga qabaa ama sidan waayo xaalkiisu maladaasna aada camal geliso cuqdaday keeni walaa tanaajashuuha isfallisinina najshigana marka cuqdaduu dhaliyaa waxaana asalkiisu uu ka yimid yacnii ugaarta qiimihii qiimihiibawna ninkan marka ku eriyinaa dadka suuqii baa wax lakala gadanaa wa laba nin baa wax kala gadanaysa markaasuu leeyahay meequu ku ninkan gaaray intaas ka badan anaa gaaray wax dana uu badeecada ka leeyahayna male keliya qiimaha unbau ninkaas ku kordhinayo lama ogolo marka walaa tanaajashuudu macnihiiss haddii laakiin badeecada ou rabo ka warramo dana uga jirta inuu gato ma inuu ziyaadiyo ka warramo aye masiyaa ma siyaadin karaan badeecadii haddan uga jirtaa ninaa boqolan kaa markaasuu yidhi boqol iyo labaatan anaa siiy anaa kaa siiye wauna rabaa inuu gato haye ma bannaan tahay mase ma banaana waa bannaan tahay waa bannaan tahay bayculmusaayadaa la yidhahdaa waa bannaan tahay taas dadka qaara ah waa taasay nadshi umaleeyaan ee falisaadaa samaysay uu leeyahay maya kan diidaayo adoon wax dana ka lahayn inaad waxgadato inaad markaa qofkan ku kordhisid sababtaa ugu kordhinaysa maxay tahay nacaybaa u qabtaa xaasidnimadiisaaad ka shaqayna dhibkiisa ama ninka baa'icaaba adiga suuqa kusoo gashtay badeecadaa niyo ii kiciyo ku yiri naam adhow marka ninkii boqol boqol iyo labaatan markaad tiraa boqol iyo soddon udhahaya isaga ma la ogolo marka haddaadan mar dan ka lahayn adiga badeecadaas ma yeeli kartid walaa taxaasaduu ha isxasdinina ayb walaa tabaaqaduu walaa tanaafasuu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana qala xadaثna ismaaciil huwa bnu abi uways qala xadaثanii maliku can suhayli can abihi can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal tuftaxu abwaabu اljannati baa la furaa <coughs> yowma اlithnayni wa yowma alkhamiis fayugfaru likuli cabdin waa loo dhaafaa addoonka oo laa yushriku billahi shay-an alla aan waxba cibaadada ugu daraynin ilaa rajulu nin maahane kaanat beynahu dhexdiisa iyo beyna akhiihi walaalkii shaxnaau wurgunud ou yahay cuqdo fa yuqaalu waxaa la dhahayaa andiruu haadayni labadan u korta oo suga xataa yastalixaa ilaa ay ka heshiiyaan ayb wuxuu tusayaa marka xadiidkan muslim baa warinaya cuqdada iyo dhibka ay leedahay ayib maalinta isniintay qamiista fadli a inay leeyihiin dunuubtii in la dhaafo ayib de wixii towbo iyo u baahanna de towbo waa in lala imaadaa qala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa cabdullaahi cabdullaahi ayaa guulayta waxaa ibn lmubaarak bishr almarwasi cabdullahina cabdullahi ibn lmubaarak qaala akbaranaa yunus asmaa dhanba lama bartaan u malayna yunus bn yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala akhbaranii maxaa idin dhigan abu idriisa maxaa ku yaal abu idriis mase zuhri kadib maxaa ku yaal qaala akhbaranii abu idriis a wax kale ay dhigan qaala akhbaranii abu idriis abu idriisin alkhawlaanihu anahu samica abadardaa yaquulu alaa uxadiثukum ma idin sheegaa bima huwa khayru lakum waxa idinkaga kheyr badan min asadaqati iyo wasiyaami soon iyo salaa iyo sadaqo qaala salaaxu dati salaaxu dati lbeyn xiriirka dhexdiina hagaaji hagaagiisa alaa waina albigdata hiya alxaaliqatu isnacaybku waa midda wax xiiraysa xadiidkan oo kale waa soo marnay saddex boqol sagaashan iyo kow aan ku soo marnay mid u dhow xagga macnaha waa isku midba qala xadaثna سacيid bnu slman whuwa الضabiyu abu cثmaan alwasiطiyu ثiqaة xaafiظ qala xadaثna abu shihaab ayaa ii dhigay ayb qala xadaثna abu shihaab can kahiiri baa ii taal nuska qaarna waxay dhigayaan can leyth leythkaana saxsan waana leyth bnu abi sulaym leythkaas waxbaha tirin gees uun isaga dhigo can abi fazarata huwa rashid ibn kaysaan waa hiqatun can yaziida bni اlasam ninkan marka ibnu ukti maymuuno maymuuno walaasheedaa dhashay um lmu'miniin can ibni cabaasin sanadkan maxaa laga arkaa sanad saxiixa miyamsa sanad daciifa ah. waa daciif limaada layth bnu abi sulaym yaa ku jira can الnabiy sal ll slama qaal halaaثun saddex man lam yakun fiihi qofka aan laga helin dhexdiisa gufira lahu maa siwaahu ayb ya gufira lahu waa loo dhaafayaa maa siwaahu wixii ka soo haray liman shaaa qofkii uu doono alle man maata qofkii dhinto laa yushriku biاllahi shay-an qofkii dhinto isagoon alle cibaadada cid kale ugu daraynin walam yakun saaxiran saaxir aan ahayn yatabicu saxarata raacayo walam yaxqid calaa akhiihi walaalkiina ounan cuqdad u qabin <coughs> ayib marka shirkiga sixirka uurgunudka xumaantoodaa laga qaadanaa ilaana saddexdan baa laysku daray ayb yacni saddexdan qofkii laga waayo yacni waa loo dembi dhaafayaa wixii shirki ka soo hara dabcan de shirkii meeshu in laga waayey meeshuuba ku jiraa saddexdan waaba iska daayay asaga inta soo hartay saddexdan ka soo hartay dunuuba waa loo dhaafayaa marba hadduu saddexdan ka dheeraaday de zamankan marka dadka shirkiguna anwaac badan isagoo abuu yaalla ayb dad baaba ilaahay ku caabudo shirki walam yakun saaxiran yatabicu saxara saxaraduna dad badan baa tatabuc ku sameeyo leanna caraafku waa saaxir kaahinku waa saaxir kaahinku waa ninka qeybka sheego caraafkana markay wax kaa dhumaan oo kale shay adiga kaa qarsoon ayuu jinniyeyo xunto adeegsado uu wax sheegaya alaabtaas meeshaasay taal hebelaa qaaday marka caraafku muqadamaad u isticmaalaa kaahinkuna wax soo socdoo aan dhicinowba ka warramaa isaga dayib qaarkoodna dadka maal kale haddaynan alla ka cabsanaynin iyo kuwa madaxda iyo saaxiriinayba leeyihiinba na ayay ii faalay u leeyahay na maxaa ii soo baxaya marka waxyaabahaas baabkan ay soo gelayaan ayb walam yaxqid calaa aqi akhiihi ta kalena marka waa xiqdiga xadiidka dabaraani fi lmus fi lmucjam اlkabiir ayuu ku wariyey min طariiqi axmed ibni yaxya can saciid bni salmaan can saciid bni sulaymaan waa dariiqan bukhaari ya saciid bnu sulaymaana idhin maxaa ku yaal xadiidka ko a ah, sulaymaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ina asalaama yujziu min asarmi salaantu way gudaysaa min asarmi goynta mar haddii qofka labada qolo ay labada qof ay kala go-naayeen salaan haddii uu sameeyo ninkaasi bis waaye ninkaa kama hijroonin goynta salaanta ayaa gudayso oo qofka yacni inuu ka baxo salaantaasaa u gudayso qala xadaثna ismaaciil bnu abi uways qala xadaثanii mxamed bnu hilaal bni abi hilaal mawla bni kacbin اlmudxajiy can abihi anahu samica aba hurayrata qaal samictu الnabiya sal ly slam yaquul laa yaxilu lirajuli mu'mina ayb laa yaxilu lirajuli nin uma xalaal ah an yahjura mu'minan inuu ka hijroodo mu'min fowqa halaathati ayaamin wax ka badan waa adduunya marka faidaa marat bihi halaathatu ayaamin hadday soo wareegto falyalqahu ha la kulmo falyusallim calayhi ha salaamo fain radda calayhi salaama hadduu salaamta ka radiyo faqad ishtarakaa fi ljri ajarka waa wadaageen wain lam yarudda hadduunan radinin faqad bari'a almusallimu kii salaamay waa beri noqday min alhijrati waa ka beri noqday kaasi xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jira baabun ay hada kani baabun baab weeyaan altafriqatu bayna alaxdaad ayb altafriqatu kala geyn la kala geeyey bayna alaxdaathi dadka da-da yar dhallinyarada la kala geeyo ayb qala xadaثna mklد بن maliki qala xadaثna cabdالرaحman بن mغrا qala xadaثna الfضل بن mbشir عan saلم بn cabdالlahi عan abihi qaala kana cmaru yaqulu libaniihi cumar wiilashiisa wuxuu ku dhihi jiray idaa asbaxtum haddaad soo waaberiisataan fatabadaduu kala taga ayb ayb kala tagoo yacnii magaaladiina ku kala yaaca iyo danihiina qabsada walaa tajtamicuu ha kulminina fii daarin waaxidatin hal meel ha wada jooginoo hal daar ha ku kulansanaanina fa innii akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanaya an tuqaaicuu inaa isgoysaan aw yakuuna baynakum sharun ama dhexdiinu inay shar ahaato ayaan ka baqayaa marka waxaa laga qaadanaya saxaabadu ashyaada keeni waxa keeni karo cadaawada iyo in laysnaco waa ka fogaan jireen dadka walaalahaana inay isjeclaadaan oo aynan xiriirkoodu xumaanin ayay ka shaqay jireen marka meel isla jooga hal meel waxay keeni kartaa inay isnacaan ayb xadiidkana marka eh, sanadkiisa dacfi baa ku jiro waxaa ku jira alfadl bnu mubashir waana daciif ayib marka bayn alaxdaath hadda waa caddahayo ilmaa ilmihiisiiba ula hadlayaa waa dad dhallinyarah marka dhallinyarada waxaa gaar haddana loogu sii tilmaama ahamiyaday leeyihiinoo iyaga xoogooda waa waa waa waa nashiid waa waa nashaad uu leeyahay haddii marka iyaga laga qaldo masiirka iyo socodka haddii laga qaldo waa waa u dhammaatay ummaddaasna walidaalika aathaarta selafka waxaa ku badan ninka dhallinyarada ah haddii uu helo qof murabbi ah oo aad wax u baro tawjiihiyo barbaariyo aaduu u nasiib badan yahay iyo ninka soo islaamo labadaas qolay sheegeen oo ninka soo islaamo diinta soo gala hadduu hela nin fiican oo dariiqi islaamka saxda ahaa baroo gacanta ka qabto ninkaas aada u nasiib badan yahay sunnada ku hogaamiyo ninka dhallinyaradaana qofkii sunnada ku hogaamiyo oo masiirkiisa saxo isagoo hadduu nin noocaa helana nasiib inta badan laakiin hadda waa lagu shaqaystaa dhallinyarta nin kastaa wuxuu rabaa wax u sheego ama wax siiyo isaga fakerkiisa inuu ku shubo faker kalena waa baatil inuu yidhaahdo rabaan ninkan dhalinyarada waxaa la rabaa adiga waxa u sheegi kartid inaad u sheegto isaga hadduu wax ziyaadsado iyo meeshii kaleo wax ka ziyaadsanayana haddii aynan darar muuqdo ounan jirin aniga keligay wax iga ziyaadsan inaad dhahdo ma ahan meeshii wax ka ziyaadsan karaa ka ziyaadsado haddaan darar muuqdo ounan jirin haddii darar jiro waa loo waa waa u sheegi kartaa haddii marka layska hor keeno ama isagii meel xun loo adeegsadana xooggaas iyo maskaxdaasna waa qasaaraysaa meeqan garanaynaa inta xooggoodii iyo maskaxdoodii iyo la qasaariyey qiila waqaala inta lagu dhumiyey bacda arbiciin sana masaa'il basiida ah ku su-aalaya laan intaasna de masaajidka waa ku jiray wadaad waa ahay soddomeeye sano taqriiban wadaadnimo ku dhex jiraa iyo kitaab waa fadhiyaa wax uu kala garanayana male maxaa helayna masiirkaa laga qalday markii hore ayb ama nidaam iska xarakii u dhex galay halkaasuu marka ku khasaaray waxba ku baranin ama mid yacnii uu galay fikri ah nacam isaga maskaxdiisiia meel lagu xiray ayb marka waana muuqataa ninkii maskaxdiisu qufulanto ama meel lagu xiro qofkaas inuunan ka faa karin waqtigiisa marka dhallinyaroy waxaad yeeshaan eh, dadku shayga ay ugu baahi badan yihiin waa diin ninkii maanta inta dhallinyaronimadiisa ka faa-iideysto wax barto berri ummadda u anfaca wixii ugu fiicnaayo ummadda ku anfacayo diinkeedii inuu u xifdiyo oo u haayo waa shaqo oo u qabto dadka midii ugu fiicnay haddii marka qofku intuu qamiisyo soo gashto cimaamadana xagga xagga kasii deysto waxna uusan baranin wax ay qamiiskiisu iyo cimaamadiisu dadka ku tarayaan male waqti in lagaaga dhumiyana aaday u xun tahay kan muxuu yidhi kan muxuu sheegay kan muxuu yidhi tabar aan loo hayn marka dadkan kooxahanna iska ilaaliya dadkan iyaguna yacni meel un inay idinku xiraan bis usoo jeedaan iska ilaaliya adduunku meel hal meel waa ka weyn yahay qofkuna xornimadana ha ku dadaalo inuu xor yahay qof markuu wax kuu sheegaayo waxaan maxay yihiin weydii haddii marka aada ku qanci karto wax ka fahamtana waa kaas haddii aadan waxba ka fahminna culummada su-aal u dad badso markaas waxbaad gaaraysaa laakiin daf un haddaad iska dhahdo waa dhallinyaronimadaadii waa halaabaysaa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ashaara calaa akhiihi qofkii walaalkii wax u ishaaro wa in lam yastashirhu isagoonba la tashanin talow siiyey mana kula tashanin qala xadaanaa camru bnu khaalid qala xadaanaa bakrun can ibni cajlaan ana wahba bna kaysaan akhbarahu wa kaana wahbun adraka cabdاllahi ibni cumar buu soo gaaray ana bna cumara ibna cumar ra'aa wuxuu arkay raaciyan nin qowsaar ah iyo wahanaman ari fii makaanin meel buu ku arkay qabiixin xun wa ra'aa wuxuu arkay makaanan meel amhala minhu ka fiican meeshaas fa qaala lahu wuxuu ku yidhi wayxaka war naxariistaada eh ama hooggaaga eh yaa raaci qowsaarow xawilhaa arigan wareeji fa inii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayo kullukum raacin kullu raacin mas-uulun can raciyatihi kullu raacin mid kastoo shaqo loo diray wixii loo diray waa la su-aalayaa bal fiiri nusxigiisa iyo daacadnimadiisa meeshaan ka wad arigan meeshaan geey meeshaana kuu fiican dadkeen waagii hore waa fiicnaayeen waxyaabahaas waa aaday ugu fiicnaayeen qofka weyn qofka yarkaa hadduu dariiq xumo iyo qaabdarre iyo ku arko ama isaguu la tali jiray ama waalidkiisa u sheegi jiray qofkaan meel xunaan ku arkay warsaanaan ku arkay maka ka warqabtaa cunugii gabadhii maka ka warqabtaa saasay dhihi jireen way ka qalbi fiicnaayeen zamankan dadka saan hadda u badannahay way ka qalbi fiicnaayeen ayb haddana waxaa weyaan maxaa iga galay uu leeyahy dariskii waxun ah, lagu sameynay waxunuu sameynayaa dankama laha xataa waalidkiis muu u sheegayo maxaa iga galay uu leeyahay aniga laakiin haddii gurigaan hallaabo kana hallaabo kana hallaabo adiga guryo gubanayo gurigaaga soo ugu dhex badbaadaa marka adaa danaysanayo maahan inaad isaga keliya u danaynayso adigii baaba danaysanayo xataa ayb arrinkan marka wax isu sheegaas oo kale waa naga dhammaaday wallahu mustacaan zamanba zamanka ka dambeeya uu kasii xumaana ayb xadiidkan bukhaari kitaab listiqraad ayuu kusoo saaray ayb ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay amhaala الsuu maaha maahda xun qala xadaثna abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaثna sufyaan wahuwa athawriyu can ayuba can cikrimata can ibni cabaasi can الnabiy sal ll ly slama qaal laysa lanaa malihin annaga nooma sugnaanin mathalu saw-i mahmah xun alcaa'idu fii hibatihi ninka hibadiisa ku noqonayo wuxuu hibeeyey ninka ku laabanayo kalkalbi ay oo kale weeyaan yarjicu ku noqonayo fii qayhi matagiisa yacni qof muumina inuu mahmah xun tusaale xun inuu yeeshaa ma fiicno oo waxun lagu shabaho ninkan ay ey in lagu shabahaa oo kale maaha isaga marka inuu sabab u noqdo mithaalkaas inuu mudaabaqeeyana ma la rabo ayib hibadii marka inaan la cesho karin waa laga qaadanaa isaga halkan laakiin man kariha amthaala suudaasuu ka rabaa bis hibada waalidka marka laga reebo waalidku wiilkiisa waa ka cisho karaa laakiin dadka kale iyadu maya hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed